ansixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyayskumaran kulwacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa habeen isna soo galayso taarikhdu waxay ku aadan tahay sagaal iyo tobanka nofembar labaatan qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona khilaaf siyaasadeed oo ku dhow inuu gacanka hadal isku bedela ayaa ka taagan deegaanada puntland haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka waxaan anigu taaganahay ninkii han leh oo rajo iska qaba siyaasadeed qori adoon la cararin xilli qori laga soo gudub qori xilli laqaata laga soo gudub xilli qof loo cagajuula waa laga soo gudbay dadku dimuqraadiyad buu aaday falanqeyn ku saabsan xaaladihii u dambeeyey siyaasadda puntland iyo deegaanada maamulkaasi ayaan barnaamijka xog waraysi idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dalka koonfur afrika laba toddobaad gudahooda waxaa lagu dilay sagaal muwaadin haddaba sidee ayay tahay ama xal looga gaari karaa dhibaatooyinkii tacdiyada loo geysanaya ganacsada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi koonfur afrika waxaan noo ballansan dadkooda deegaankan ugu horeeya annagu waxaa naga dhexaysa anuka iyo dowladdan south africa ishiilin inaade anu ka daqaxootiaan ku jirnaahe abaalgudkeynu ma ahan in hay ayna dilaan iyadana waa ku jirta qaar kamid a ah waxgaradka soomaaliyeed oo ku baxay arintaasi oo ku sugan dalka koonfur afrika kana la hadlay jaaliyadda soomaaliyeed iyo guud ahaan dhinacyada halkaasi ku dhaqanayn barnaamijka xog waraysi idinkugu soo gudbin doonaa qodobada sidoo kale barnaamij ku jiri doona waxaa ka mid noqon doona bulshada rayidka puntland waxa ay ku baaqeen in xal degdega ah laga gaaro khilaafka siyaasadeed ee ka taagan deegaanada puntland xubintii kalamaan barnaamijkeena qeyb ayuu ka yahay sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan

suugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan farsamadu cabdiraxmaan kiise oo mar kale iyo xog waraysi xilli lagu jiro la dagaalanka khawaariijta in qabaylada soomaaliyeed xabad iskala daalaan xaq miya ha odhan qabiilada soomaaliyeed ee xagaldaaciyaasha halganka qaranka dheh inay xabad isla dhacaan iyagoo markii horeba la dabargoyn raba xaq miya war xabadu sow xabad maaha haa waa hal xabo haddaba xabad waxaa xabad loo yidhi inaad ku disho kan kaa soo hor jeedo adigoo hal xaba aad soo hartide intaynaan hal xaba iska soo reebin si aan u wada jirno aynu khawaariijta xabadda la aadno gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay

mar kale kulan wanaagsan dhegaystayaal aynu ku bilowna qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenna maanta magaalada garowe caasimadda puntland waxaa laga soo wariyey in halkaasi ay hubruursi ay ka bilaabeen dhinacyada kala duwan ee halkaasi ku sugan kadib markii madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani lagu eedeeyey inuu ciidamo badan uu kusoo daabulay gudaha magaaladaasi sidoo kaleeto bulshada rayidka ayaa ku baaqay in xal deg deg laga gaaro khilaafka siyaasadeed waxayna sheegeen in arinkaasi aan loo dul qaadan doonin hadaba arrimahaasi waxaan wax ka weydiiyey cabdibare yuusuf jibriil oo mar soo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka sidoo kalena kamid a ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada puntland meel kastoo dowladu ka jirto ama federaalka ha ahaato ama maamul goboleed ahaato meel kastoo dowladu ka jirto amniga waxaa u xilsaaran dowladda halkaa ka jirta u xilsaaran dowladduna xaq waxay u leedahay wixii soo weerara oo amniga dowladnimadaas wax u dhimaaya in maamulka halkaa ka jira wax ka qabto waad aragtay madaxdii qaranka oo dhan ba shabaab oo wadanka duulaanku la dagaalamaysa waad aragtay hadda kahor wixii burceel galmudug ka dhacaya waad aragteen haddee meesha waxaa taagan puntland waxaa isku haysta waa laba raayi ra'yina war shacabkaas shacabkii halkaasay taagayiin oo shacabkii waxay leeyiin war qofkii aniga cod iga rabow aniga idooro ii imow oo halkaa taagan iyo ra'yine anigu haddaan codkiina soo doonto cod isiin maysaane wixii aan ku caanmaalay oo laaluushka ku bixin jiray oo lixdan iyo lixdanka ahaa iyo tarahaygii baan aadahaya oo haddaan la idoorana xabad baan qaadanaya maxamed ow adeer labada rayo haysta waa midkaas marka idinkaa wariyahaya kala garsooro kii garle gartiisa qaado arrinta doorashooyinka markaaynu eegno deni waktigii doorasho qofcdu ku qaban lahaa waxaa leeyahay way ka idlaatay waxaa dib loogu noqonaya nidaamkii lixdan iyo lixda taasi maysan suuragal ahayn adeer maya lixdan waa laga guuray suuragal ma noqonayso soddon iyo lix degmo baa doorasho ka dhacdo waad ogeedeenlix doorasho waxay saddex doorasho waxay dhacdeen laba kun iyo koo iyo labaatankii dhammaadkeedii soddon iyo lixna dhacday sanadkaanay dha soddon iyo saddexna dhacday marka maba garan karaba meel loogu noqonayo lixdan iyo lix iyo dhibaato badan laga soo soocay oo riski laga soo raacay oo oday ku eedoobeen eh, oo qabiil eed loo galhayay oo aqoonyahan eed loo galhayo oo nin jeclays lagu soo xulanhayay haddii laga gudbay oo la yidhi ummaddu ha u sinaato kuraasta xildhibaanada madaxweynaha iyo halkaa shacab ha soo doorteen haddee maba garan karaba wax lixda iyo lix loogu cararhayo kan lixda lix ku cararhaya oo qoriga la qarqarhayana dee macnaheedu waxa weeye horta anuu tarahayga markaa dhammaystaan doorasho qabanaya weeye sheekadu shacabna warkii ma dhegaysanahayo lixdan iyo lix dhibaataana waa ku cararayaa ummadiina ma dhegaysanahayo danina hadalkayga ha maqlo annagoo mucaaradana shacabka warkoodii ma dhegaysanahayo adeer haddee suuragal ma ahan dalka in gadaalloo cesho dadku waa tegey shacabkii baa u heelan waad aragteen degmooyinka iyo gobollada shacabkii say u qaylinayaan marka lixdan iyo lix qof dhintay waa laga samraa aabba hadduu dhinto waa laga samraa hooyo hadday dhimato waa laga samraa walaal hadduu dhinto waa laga samraa marka lixdan iyo lix saasay u dhimato waa laga samray waxaan anigu taaganahay ninkii han leh oo rajo iska qaba siyaasadeed qori adoon la cararin xilli qori laga soo gudub qori xilli la qaatay laga soo gudub xilli qof loo cagajuula waa laga soo gudbay dadku dimuqraadiyad buu aaday danish qasan baa inuu kursigaa ku soo baxayo ninkii soomaaliya oo ama tari raadinaya tarii ilaa isagoo raadinaya hadduu rabo ha ku soo baxo codka shacabka waa inaan codka shacabka la caburin oo aan laga hor imaanin muhiimaddu intaas weeye waayahay isimada dhaqanka kulan ayay ku yeesheen dhawaan garoowe oo maalmo soconayay kulankii markuu soo idlaaday waxaa lasoo saaray bayaan ah in dib loogu noqdo nidaamkaas si xal looga gaaro in khilaaf siyaasadeed oo gacanka hadal isku bedel uu ka dhaco deegaanada puntland isamadu go-aankooda miyuusan ahayn ma soconay isimku siyaasad inuu inta galo jaangooye xaq uma lahan puntland ismadeedu waxaa ku cad qodobka boqol iyo sideedad baa ku cad oo waagii dastuurka la qorayay lagu cadeeyey doorka iyo cisimadu ay leeyihiin isimadu meel ay siyaasad ka soo galaan iyo intay fadhiistaan inay jaangooyaan yidhaahdaan hala qabto waa sharci daro dowladdaa mas-uul waxaa ka ah waxaa weeye isimadii halkaa isugu tagayna xaqiiqda markaan ka hadlo dad baa waxay yidhahdeen ismada wax lagama sheegi karo isimadu hadday khaldan yihiin oo doorkii loo idmaday iyo qabaa'ilkii loo doortay ay ka leexdaan haddii waxbaa laga sheegayaa maahane siyaasad bay ku milmeen isimada halkaa isugu tegana isimada rasmiga ah oo la yaqaan oo puntland ka diiwaan gashana ama muxuu ahaa sharciyadda haystay waxaa ku jiray toddobay ka ahaayeen toddobadiina labaa diiday inta kale waxay ahayd wiilal yaryaroo nimanka mucaaradkaa la shirhayay oo beelahooda u ahaa nabadoon u ahaa iyo jifa hoose oo nin oo warqadaha qorhayay oo lahaa lixda iyo lix haddaan lagu laba dhiig baa daadanaya baa horta meesha isugu tagay lama odhan karo isin baa go-aan soo saaray isina go-aan siyaasadeed iyo masayr dowladeed ma soo saari karo waxa weeye maanta isimada galmudug ama isimada hirshabeelle ama isimada jubbaland ama koonfur galbeed ama isimada dowladda federaalka oo xamar jooga masayr umadeed ma ay jideen karaan isinka waxaa lagu yaqaan xal nabadeed baa lagu yaqaan inuu xal keeno xalkana wixii nabadi ku jirto wixii ishaysta oo dhexdhexaad ka noqdaa lagu yaqaan taariikhda maanta ka hor ma dhicin isid isid iclaamiyey dagaal iclaamiyey oo oo gruub mucaarada oo dowlad mucaarad ku ahaa intay la safteen koodii qaatay taariikhda ka hor maanta puntland kama dhicin isin marka siyaasad ku milmay oo dan gaara leh isin anugu kuma tilmaami karo marka isinku xal mak xalkiisu waxay ahayd inuu wax dhexdhexaada isugu yeero isimadii oo dhan isugu yeero isimadii puntland isugu yeero bulshadii rayidka isugu yeero labada dhan isa soo horfariisiyo oo yidhaahdo waxaan iyo waxaan shacabku waxay rabaan baa la qaadanayaa baa isimada laga rabin ma ayna odhane wixii kooxda kooxda taraha raadinaysa oo fidmada wada wixii ay rabeen bay qaateen dee meel isin siyaasad ku jaangoyn kara haddaad ogtahay adaa ii sheegi kara waaya haddii ay shaqaaqo dhacdo oo eh, dowladda iyo mucaaradka isgacan dhaafaan maxaa loogu yeeraa marka isimada inay xal gaaraan isimada waxaa laga rabaa xalkooda waxaa laga rabaa ayagoon garab la safan eh, war soo saarin inay labada wixii ishaya qoladan taraha u cararayso kooxda ah oo shaqsiyaadka ah iyo dowladda inay inta kala dhex galaan yidhaahdaan war adugu maxaa raadinaysaa war kursi ma raadinaysaa war muxuu ahaa madaxweynehu idinka xukuumaddii danmad maxaa xukuumaddu rabtaa xukuumaddu waxay rabtaa shacabku wuxuu rabo isimadu inay shacabka soo dhegaystaan oo dadkii afti dhex galaan oo dadkay mataleen ogaadaan war maxaa rabtaan hadday shacabka yidhaahdaan iyagu ismadu ilaa shacab bay matalaani shacabka hadday yidhaahdaan lixdan iyo lix baanu rabnaa shacabkii isku waafaqaan waa in la qaataa oo la yidhahdaa shacabkii baa kaa raba haddii shacabku yidhaahdo doorasho qofkii codan rabna lixda ilma rabnana waa in isimadu qaataan isimadu shacbbay matalaan ma matalaan xukuumad shacabka ay matalaan waa inay codkooda isimadu ku shaqeeyaan taasa isimada laga rabi inay dhexdhexaad ka noqdaan oo wixii shacabkii iyagu ay mataleen oo ay u kala garqaadahayeen oo aan eh, muxuu ahaa garaha iyo dhibaatada ugu kala qaadeen inay qaataan bay ahay taasa isinka laga rabaa haddana waa kula talinaya isimadu inta isu yimaadaan shacabka ayagu ay matalaan oo ay muxuu ahaa isimka u yihiin wixii ay rabaan inay qaataan baa kula talinaya oo aynan qaadan nin mucaaradaho qori la ordahayo ole waatanahaygiyo qori baan ku raadinaya ayna qaadan isinkaasaa lagu yaqaan isin waa xalkeene waa nabadoon waa muxuu ahaa balaayo abuur ma ahan nabaddu isin ka shaqeeya isinkaasaa lagu yaqaanaa isin taladaasna inuu qaataa laga rabaa waayahay xaalka marka muxuu yahay si looga baaqsado khilaaf siyaasadeed oo gacanka hadal dhalin kara inay ka dhacaan deegaanada puntland gaar ahaan garowe laisku horfadhiyo horta waxa weeye gacanka hadal waxa wada waa cidda waxdiidan oo dawlad taagan oo sharciyaysan oo dastuur leh oo guddi doorasho la sameeyey oo sagaalkii sideedii xisbi oo siyaasadeed lix ka miduu go-aan qaadatay in doorasho la aado aada shala maqlayseen go-aamadii soo saareen guddigii beegna jadwalkiiuu soo saaray haddee halkaasaa dalkii u socdaa ninka mar kale doorasho ma aadayo waa in tayda la maqlaa oo qoriga la qarqarhaya haddii adeer labay noqonaysaa labay noqonaysaa in la badbaadiyo jiritaanka puntland la badbaadiyo oo midka qoriga la cararayo sharci darrada la ordahaya in sharcigu qabto oo wadanku dowlad buu leeyahay amnigu buu leeyahay gacan bira lagu qabto kun qofna ha ku dhimato hadday rabto waa in horta kaadalka laga badbaadshaa oo aan u arko fidma soo dheereeta inuu yahay hadii taas inta gacanqalkaasu imaan lahaana isimadaa waxaa laga rabaa inay iyagu xal keenaan oo soo fadhiistaan oo wiilashan qoryaha la carcaraya ay war xaggee qoriga u war shacabkii halkaas u socdaan talada shacabka qaad adar qoriga dhiina yidhahdaan baa la rabaa labadaasa xalku ku imaan karaa xal kale kuma imaan karo maxaa yeelay maanta nimanka qoriga la qarqaraya tooda haddii la yeelo oo soddon iyo lix degmo oo doorasho ka dhacday oo golayaal deegaan ka soo baxeen oo intaas loo soo halgamhayay haddii layidhaha la baabaasho oo maanta tooda loo raaco berri kale qabaa'il kala imaanhayo oo odhanhaya haye anna waa moogahaygii wax doorashaho ma dhacayso taas taasaa berri imaan doonta si aan taas u imaanin daadar dowlad waddanku dowlad buu leeyahay nidaamka iyo sharciga waa in lagu kala dambeeyaa ama federaal ha ahaato ama heer gobol ha ahaato anigu marna ma qabanin qor inta isla soo istaago inuu yidhaahdo tayda ha la qaato marna raalli kale ka noqon maayo kan maamulka halka ayaa la duminhaya ama federaal duminhayo oo qori soo qaadanaya waxaan qabaa gacan biri in laysaga qabto oo wada jir la iskaga qabtaan rabaa maxaa yeelay soomaaliya meel ay ka soo gudubtay maanta dib looguma celin karo warlor waa la soo maray dhibaato waa la soo maray ciddii qori wadata oo maanta dib celinaysa ummadda u celinaysa waa in gees laga noqdaa kaasi wuxuu ahaa siyaasiga cabdibare yuusuf jibriil oo mar soo ahaa xildhibaan ka tirsan golaha shacabkii baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidoo kalena kasoo jeeda deegaanada puntland waxa uu warrameyay barnaamijkeenan xoog waraysi ku sixiyo godogodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisay gelingelin ka dar barnaamijka xog waraysi aad degeysanaysaan idaacadda kulmiya magaalada muqdisho idinkaga baahnaya dalka koonfur afrika laba toddobaad gudahooda waxaa lagu dilay sagaal muwaadin oo kamid mid ahayd ganacsada halkaasi ku dhaqan waxaa dalkaasi gaaray wafdi uu hogaaminayay nabadoon muxudiin xasan afrax oo kamid ah waxgaradka soomaaliyeed iyo siyaasiyiin waxayna halkaasi u gaareen sidii xal looga gaari lahaa tacadiyadii dhibaatooyinka loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi koonfur afrika walaal halkaas waxaan u tagnay si aanan aragnoon la kulano jaaliyadda soomaalida oo south africa ayagaana meeshan waa casuumay waana isaldhaweyna waan noo socdaana wadahadalada waayahay maxay taa marka ujeedadiinu ujeedadiina wallaahi aniga soomaali haddee waa octooba ay kala farlatay ay ku kala jirtaa wadamadan caalamka ay codba meel uga jiraan dalkuna wuxuu mar kasta u baahan yahay dadkiisi ama dibudhis ha ahaato ama difaaca cadow ha ahaato amba waxyaabaha masiibooyinka hadda dhac sida oo kale dadka waxaa looga baahan yahay inay dalkooda yani daneeyaan oo ayaan si meelaha kaleo hadda lagu milma aan laga dhigan mehe rasmigaada ugu dambaysta ayadan laga dhigan iswacyigelin iyo wadahadal anugu anaya guddoomiyaha horse bulshada rayidka ujeedadaan meesha u nimid ayaa xiyaarta kaloo ayla socotaba waxay ahda isu warayn haddii kale waaba hadila kaluluma marka inuu waxyaabahaas layskaba igeliyo ayaan u nimida meesha intaladaas kale ayaan u nimid hadda wax kalentoodo dhibaato ahna ma jirin isu warayn dalka uswarayntiisa burburaa ka dhacay waxaa ka dhuuco ku jira difaac iyo dagaal iyo dhibo ku jiryaa ah. waxyaabahaasoo dhan in qayb ka qaataan meelo kaloo badan oonan hadda teginu tegaynaa jiraan waaya safarka markiyaa kugu helinaya waxaa igu welinaayo ila socda ninka la yidhahdo suldaan eh, maxamed cabdi shidu nin ah xildhibaan ah wasiirna oo sheekh yuusuf la yidhaahdo oo hirshabeelle sheekh yuusuf iyo garaad garaad xuseen cagey isaguna waa gartay ragsaasa waayahay eh, dalka koonfur africa eh, muddo maalmo kooban ah waxaa lagu dilay sagaal muwaadin oo soomaali ah mm-hmm. arrintaasi qeyb ma ka tahay socdaalkiinu naybay ka tahay waxaan noo ballansan dadkooda deegaankan ugu horeeya annagu waxaa naga dhexaysa anuka iyo dowladdan south africa isu hiilin aa naga dhexaysa dadkii ku dhaqan meeshaan aa naga dhexaysa xilliga ay dhibanaayeen madaxweyneyaasheenu xataa inta yimaadeen soo booqaan ay u imaanayeen muddaalla waa la ogaayay in hadda anu ka ku jirnaahe abaalgudkeenu ma ahan in hay-adda ayna dilaan iyadana waa ku jirtaa barnaamijkeena qaybay ka tahay waa la kulmaynaa waaya dadkaas sida gaarka arrintaasad kala hadlaysaan waa kuwe duubabkooda iyo duqowdooda aan arkaynaa ka bulsha ahaan aanu hadlaynaa anuga hadda waana noo barsan yihiin waayahay marka mala kulanteen hadda jaaliyadda soomaaliyeed maynala wadaageen dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dilalka dhalinyarada soomaaliyeed ama ganacsatada halkaasi ka xoogsata ha waa jaaliyadda waas aragnay dhulldhul horta la kala jaraa oo markastoo la isu yimaado inta laisbalansada la isu imaana laakiin weli wax noo soo gebagooba ma aha weli waa noo dhex isarag waa jiraa annaga dhamma waxaan joognaa yaroo kooban beriga una joognaa shalay waxaanahayn safar qayb ka mida marna waxba la kulanaba dadmaa lagu dila sida haddaba u sheegayso dhibka uga dhacayo wax ka aasayn marka waa noo socotaa waana noo soo gabagoobe waaya kulankii kulankii aada maanta yeelateen ninkii jaariyadda soomaaliyeed muxuu la xiriiray wuxuu la xiriiray ujeedada aan u nimaday aanu dulmaraynay oon u sheegaynay ayaguna ay cidda ka baqan doontaan annay gobol kale aan isugusi nimaadaan kusii ballanna marka asagu saasaan hadda isku afgarana maanta waana noo sii soconaa kadibna waxaan u gudbaynaa dadkan dadka yacni ugu taliya dhaqam ahaan oo waxgaradkooda ah dadka laynaya hadda dalka horena loo soo qaxay ilay soomaalida joogtaa qaxootiyay ku joogtaa ninka hadda wax karantood ka waxaystaa waa dadabadiisi iyo dadaalkiisa laakiin waa qaxooti waaya soomaalida maxaa joogtaa waxaan leenahay dalkan waxay ku yihiin dal yani qaxootiya ku yihiin laakiin waxaanu leenahay dalkay ka soo jeedaan oo dagaalana ku furan yihiin daanyara ka jirto dhibaatooyin badana ka jiraan dibudhisma u baahan inay ku hayaan maskaxda marna oo ooyan u goyn meelal ay hadda ku soo qaxeenayaan u goyn markee waxaan unaa sababada meeshay tagto ay joogto afar sano ama shan sano waxay u qaadanaysaa meesha rasmiga ayadoo leehayd asay madalkeedana wadagelisaa yani beerona ay ka dhigataa waxyaabahaasoo dhaban kamid adna weyna marka waxaan u sheegaynaa in baayo ka jirto dalkooda oo loo baahaya inay gacanma ka geystaan oo dagaalama jiraan duruufana jiraan kaasi wuxuu ahaa nabadoon muxidiin xasan afrax oo kamid a ah waxgaradka soomaaliyeed oo ku sugan dalka koonfur africa halkaas waxay u gaareen sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka loo geysanayay ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi koonfur africa iyo sidii jaaliyadda soomaaliyeed ay uga qayb qaadan lahayn gurmadka loo sameynayo dadka fatahaada uu saameeyey lagu sixiyo goobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran garyagarisirtiyey gelingelin ka daran weli waxaan ku guda jirnaa wararka puntland bulshada rayidka ayaa maanta soo saaray bayaan ay uga hadlayaan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan deegaanada puntland iyagoo sheegay inaan loo dulqaadan doonin in gacanka hadal uu isku bedelo khilaafka dhinaca siyaasadda ee la xiriir arrimaha doorashooyinka waxayna ugu baaqeen in deg deg xal loo gaaro walaalayaal aabbayaal ilma adeerayaal awaawayaal waxaannu idinka codsanaynaa inaad maya dhahdaan amarka ka soo baxaya siyaasiyiinta ee sababaya barakicinta iyo dhibaataynta bulshadiinnii waxaa walaac walaacayaga cirka ku shareeray markii aan aragnay dhinacyada siyaasadda isku haya oo aan wax dareen ahba u haynin nolosha iyo badqabka dadka rayidka ah dumarka carruurta dadka nugul barakacayaasha ama hantida dadkaasi ay leeyihiin iyagoo ganacsiga dalka yaalla oo ah isha ugu weyn oo socodsiiya nolosha bulshada iyo dowladnimadaba iyadoo dadka rayidkaa ah aysan dowladnimada ka helin adeegyadii xaqa u lahaayeen ee waxbarasho caafimaad biyo iyo adeegyo dowladeed ee kalaba waxaannu leenahay dulqaadkii waa dhammaaday ereyada colaadda huriya waa khadcas ereyada colaadda huriya waa khadcas in la qorsheeyo ama wax lagu doono colaad waa qadcas waanu diidnay waanu diidnay waanu diidnay waanu diidnay in dhinacyada siyaasadda isku haya oo dhammaantoodba ka hooseeya heerkii waxqabad iyo filasho ee bulshada puntland ay ku taamaysay muddada dheer in ay si sahala isaga muujiyaan inay ridi doonaan colaad iyo barakicin dadweyne si ay u gaaraan danahooda ma aqbali doonno in dhiig qubto ma aqbali doonno in barakac iyo burbur hantiyad dhaco arrimahaas waa khadcas waxaannu idin leennahay iska ilaawa inaad qorshaysaan oo aan idin daawanno inaad fulisaan oo aanu markhaati idinkaga noqonno tirada dhimashada dhaawaca barakaca iyo burburka hantiyeed ee dadka puntland waanu diidnay taasna ma doonayno in aanu mar kale goobjoog u noqonno wixii ka dhacay boosaaso wixii ka dhacay garowe ficiladaas oo aan lagula xisaabtamin dadkii geystay qoysas dhan ayaa ubadkoodii kuwii ay jeclaayeen lixaadkoodii iyo maalkoodiiba ku waayey dadka rayidka ah oo aan waxba galabsan ayaa wiiftadu ku dishay goobahooda ganacsi garoowe waxaa nasiib darro ah in inta badan eheladii dadkaas xataa aan lala qaybsan dhibta ku dhacday loogana garaabin wixii gaadhay iyo guud ahaan wixii aanu soo daawanaynay soddon iyo laba sano guud ahaan soomaaliya dalka guud ahaan soomaaliya waannu diidnay waxaanu dhinacyada u jeedinaynaa kow waa inaad garwaaqsataan xukunka iyo dowladnimadaba in dadka rayidkaa ay leeyihiin waa in aad iyaga raaligelisaan dhowrtaanna rabitaankooda bulshada aad dusheeda isku haysataan u tura xisaabtana ku darsada dhibta ay haatan wajahayaan ee caafimaad xumo leh ee tayo xumo waxbarasho leh oo adeeg xumo leh iyo jidad xumo leh oo dhaqaale dari leh ha uga sii darina haddaase diiddaan cid idinka yeeli doontaa ma jirto waanu diidnay aada waddooyin kale oo aad ku xallisaan isdiidooyinka siyaasadeed ee haatan jira wadahadalku waa qayb muhiim ah in la helaa heshiisna waa muhiim iyo geedka go'an hal qof oo dhiiggiisu dhulka gaadho ayaa nooga daran wax walba oo haatan laga dhigayo wax weyn laguna doonayo wixii dhacay labadii kun iyo kowdii waxay ahaayeen wax xun oo aad u fool xun ma ahan in loo hollado ma ahan in lagu goolaaftamo waa in si wada jira loo cambaareeyaa lagana digtoonaadaa inaysan mar kala dhicin sidaas oo kale wixii dhacay kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii oo inteennaba dhibana u ahayn waa khadcas waanu diidnay waxaan ku baaqaynaa in ciidamada kala duwan laga saaro magaalada caasimadda ah kuna ekaadaan xeryahooda sugidda amnigana loo daayo booliska waxaan dhinacyada khilaafka siyaasiga ka dhexeeya ugu baaqaynaa in si deg dega ah oo shuruud la'aana ah ay wadahadal isugu yimaadaan waxaan diyaar u nahay inaan fududayno gogosha wadahadal ee labada dhinac si ay isugu yimaadaan bulshada rayidka ee puntland waxaannu u jeedinaynaa umigooda in qoys iyo qofba aysan dhibaato gaarin hana aqbalina abaabul colaadeed oo ka dhaaf noloshiina iyo hantidiinna ganacsatada iyo siyaasiyiinta dhexdhexaadka ah culimmada haweenka isimada oo ah dadka colaaddu saamayso odayaasha dhexdhexaadka ah iyo cid walba oo kale waa in ay u istaagtaa marxaladan xasaasiga ah iyadoo hadafku yahay nabadda iyo nolosha dadka rayidka ah saxaafadda xorta ah iyo dadka kale ee wax duuba waxaan u jeedinaynaa inaysan hurin colaadda duubin codadka ka hooseeya garaadka dadka nabadda iyo dowladnimada taas beddelkeed waxaan ku bogaadinaynaa inay xoojiyaan galaangalkooda iyo dadaalladooda helidda wararka sugan ee mudan in la tebiyo iyo xogsiinta dadweynaha ugu dambayntii waxaannu fariin toosa u diraynaa xubnaha iyo saraakiisha ciidamada kala taabacsan dhinacyada ishaya walaalayaal aabbayaal ilma adeerayaal awoowayaal waxaannu idinka codsanaynaa inaad maya dhahdaan amarka ka soo baxaya siyaasiyiinta ee sababaya barakicinta iyo dhibaataynta bulshadiinnii aad u dhaarateen una gasheen ciidanka si aad u difaacdaan sharaftooda iyo badqabkooda iyo noloshoodaba gebigebi markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa lay leedahay warkalamaanay waxaa la yidhi dhiillada colaadiyo dhiigga daadintiisiiyo dhibka maxay israa'iil ugu dhiiranaysaa dhinaceeda carabtaan nabarradu ku dhacayaan maxay dhowranaysaa hayadamba wardoqonyaa lagaaga dirina u dagaalaadahay war aneel maahmaadinkugudheelo dogon walaalshe waan daabuintaleeri aryaadhaha xaadisu wareeri haysanin walaalkii ihii la yidhi hoog allaa baday wardoqon waxaa layidhi ilaahay kulama dhaliyo hadduu kula dhaliyana deriskaagama dhigo ileen doqoni deebkama kacadee daamankai meermeerisa war adin waaqlo waliba ku tabtay doday kaa jirtaabay dhaxani kaa dishaay madadba doqoni dabkaabe war waxaa kaloo la yidhi barbarkay doqoni kaa xitaa kugu bannaanaa war kalamaanay shacabka falastiin allaha badbaadiye waxaa la yidhi doqonnimo ma dhaafsana dowladaha shisheeyeoo ku durdurin walaalkaa inaad daawataayoo dusha uun ka eegta war waa runtaa ee bislow waxaan kaloo doqonnimo dhaafsanayn israa'iil maraykan jarmal faransi faransiis ingiriis inay iskugu tagaan shacabka masaakiinta ahi qasa ku nool war reer mar horba weli ereena arabti noolal kale makafadaano ka fanhanintulen ileen docday kaa jiraanbay dhaxani kaa dishaaye doqoney dabkaabe waad israa'iil iminka cisbitaalka ma sidii bay ku haysataa war meel la badbaadiye ma lehe ma diirsado walaalkeen intay dooniyeyda joogte doqoney dabkaabe war horaa waxaa loo yidhi doqoni waxba kuu aha war wali kaaleeray dad hoobanitiriya u dagomalka daraw aryaa madeeyo madax nool iyo midi saawira midnaba lagama sabraa la yidhi waranna waxaan maqli jiray nin hadduu taagan yahay aan la tirin haddii uu tagana aan la tebin wax matarahaas allow taqadumi war calaa kulli xaal shacabka carbeed doqonnimo laguma yaqaane dhibaatadu waxay ka jirtaa madaxda wah madaxdan hay dhaliireed aryaadhaha madaxda xataa haddaad doqonnimo ku xamateen ra'iisul wasaare xamsa kuma jiro war calaa kulli xaal kalamaanay soomaaliya iyo falastiinba toodaa haysatee allaha ka dulqaada balaayada israa'iil iyo argagaxiisu qoysma dhaamaan warbow hadda qase keli maaha waxa laga qaxayee magaalada caasimada buntland waxayda garowe ayaa laga qaxahayaa war bashiirow kadayo buntland kadayo sidii ii dowladeed etaa meerijarne warmadeew taa ilaahay baa wax kaa odhanhaye garow hadda ciidan badan buu soo geliyay madaxweyne deni mucaaradkiina dhowlatus bay sameeyeen waxay hayeen bay la soo baxeen war madaxweyne deni waa kii yidhi wadahadal baan ogolahay cafisna waa kii u fidiyey jenaraal jimcaale iyo mucaaradkii dagaalamo oo dhan marka xaggee iska qaban la'daa sheekadu war madaxweynuhu markuu hadalka fiicanoo waa daawaanta islaaxa ku hadlayay eh. mucaaradku ku siixinayaa layidhi si koloyo soo socota ay u soo gaarto hayay waar magarooba goojacadda ka dhigi rabtiin war waaqlo walinton mooshidi riseemanlanki dhunji rigaasle aan kooraytaaleeri aryamadeeyow anigu weligay rigaas qabta ma arkin war madaxweyne deni waa dad isxabadayn kara ma nihin eh. inayna soo dhex galaanna waan ogolahaye eh. geelna waa galgasha ragna weysgadiyaa miya war weligiiba warka waa dhex caradhaane buntland arrimeeda iyada mucaaradka haddii waxay leeyihiin madaxweynuhu wadahadalna waa ku baaqaya afartan tiknikana waa soo gelinaya magaalada markastaa wax ka yihiin warbashiirow ciidanka madaxweynu magaalada soo geliyey oo eh? kuwii amniga doorashada sugi lahaa inay yihiin ma dhec karto maxaa ku diidaysaan urmow hadda doorashada dulaan hor mahay garbaa ka horraysa warbashiirow hadduu dagaal wax taraya somalilan ba aragtay wuxuu yahaye eh? arrinkan gejimarka ha la geeyo war madaxweyne deni eh? aan dagaalanno iyo aan wada hadalno miyuu isku dhinac wadaan war madaxweynuhu doorasho codiya qof aan qabanayaabuu yidhiye haddii dadku qaxaan yaa codaynaya war wax baabaalihiisa yaacay wax baabaalihiisa yaacay naw armadayo washington miyaad nacday aryaadhaha ma madaxweyne deni ha naqato amba mid kaloo si kale wax u jiraa ha naqate haddaan waxaan lugu heshin hadhow qof loogu hilima hadda waxaan lugu heshin hadhow qof loogu hilima war waxaa la yidhi dimuqraadi baan nahay dadku inuu codeeyo doorashaan u soconnaa balse sidaan anigu doonay u dadaabba xidhanta war waxaa kaloo la yidhi doorashadan cod laysugu yaho cudurka soo jiiday cuqdigana abuurtoo wanaag ceel madadi gaysay cayshow milix raggii shalay ahaa kala carraw siiday cabduliyo haddii aan warsaday caaqil kale maana dadku inuu codeeyaan dhoweyn caynkan ay tahaye macar iyo wer bay taagan tahay caadilkay magane warbisloanna waxaan odhan lahaa isimada buntland jooga iyo baaqadini jeejey jidka nabadda loo xaadhayo wada jirkoodiia ninna jeebka kuma qaadan karo jiilkan dhaxalkii ka joog waan hoy ka joog waxbaa jira ee ka joog ha jabin ummadee ka joog warbowa buntland war kama haysaanayne faragelin shisheeye ayaa ku dhex jidhaan u malaynahayaa sababtoo ah hadde siyaasaddii waa laysku ku waana la walaaqahayaa beelihii iyo shacabkiina waa laysku diri hayaa warmashiirow soomaalida waxa caado u ah dayaceeda inay duulal kale ku eedayso warbowtani dayac waa dhaafto maca federaalka lukale baa la yiri laba beeloodoo walaalaabaa dagaal ku dhexmaray tuulada sheerbi oo ka mid ah gobolka karkaar warbashiirow karkaar waa naga dambeeyey gobolka bari dheh war bini'aadan baad la hadlahayaa ee dekardifu baa sii dambaysa meeshana qarnay ka tirsan tahay hadda dhaawac iyo dhimashaba waa jidhaa war bashiirow sheerinta lagu dagaalamayo ma labada qolaa inay midusheergaraysan rabtaa waar meesha mataqaanida sheerbi baa la yidhahdaa war anuu waxaan ku tali lahaa kalemaanay puntland waa hooyadii federaalkae nabadgelyadeeda in lagu dadaalo sababtoo haddii hooyadu dagaal gasho ilmaha waa loo yaaba war horaa waxaa loo yidhi haddii hasha weynu durduriso aaranka maxaad moodaa aryaadaha waxaa kaloo la yidhi durdura geelbaa ku jabaye damaacina waa xunyahaye dalkuna waa lamaahuraan dadkuna waa lamaahuraan war cabdulla buntland waxba ka garan maysaanayne kudayo buntland kudayo Eh. siday dowladeedu tahay warbashiirow xataa doorashada daniya war kalemaanay war ma haysaane eh. shirkii labaad oo degdega oo golaha wasiiradaha dhacay xantuna waxay sheegaysaa eh. wasiir kasta in la yidhi wardaa degdega iyo duufaana degdega iyo dagaalla degdega iyo dabab degdegaha ayaantanna wareeriyey xaggee loo degdegayaa war shirku waa degdega xantu waxay sheegaysaa wasiir kasta in la yidhi adoon xildhibaanadaada wadan haysku kaayo keenin waan kii soo waaya albaaba ka bax miya warbowaaqlow hadda halkaa boos baa kaaga bannaan haddayna kuugu dhowdahay warkalemaanay war ma haysaan sida goorraweed bis la sheegayey ayaa intaan soomaalida masiibooyin degdegaha ka dhacaya deegaamadeeda horay balaayo khawaarijdayna waatay dhibka ugu haysay daadadka iyo fatahaadahana waa ogtihiin wixii dad ku barakacayna naf maalna lagu waayey suuqyada gubtana waa ogtihiin oo kii xamar weyne waxaa ka dambeeyey wajeer oo xala gubtay dagaalada sokeeyana waa ogtihiin iyo beelaha isdilaya hadda ilaahayna waatuu qur ku sheegay qoon inuusan dullayn ilaa iyagu ay isdulleeyaan waraxmadow bilaash baa u daalaysaae gacmahooda waa sababsadaan duul garaad yari warbasalguma odhan dab munaafiqshada ilaahay tiirsaan laga tegayne nimaanku tiirsan ma toobad keene aryadhaha kale maanay warhee ma haysiina xildhibaan kulane oo la wareystay wuxuu yidhi berigaan uninku joogna degmoodhin badanaan xoraynay wax gasheegaa la yidhioo hebel iyo hebla dheh tirada koow jannaalow ka bilaabay degmo afar buunda la yidhaana waa ku xejiyey noosheegaa la yidhi mahay ku taalla degmadaas asigana wuxuu yidhi adiguba sheeg la yaaban yahay afar buundoya yaqaanay mahay ku taallo war cabdullah afarta darjiin inuu sheegay soo ma dhici karto warba waa amay walla weynaya daafeed u dhaxaysa waragaasimihii hore madaxtooyada cabdinuur maxamed axmed wuxuu yidhi ayaantan annagu joogna wiil weriye ahay inuu maanta koofi eedeeyo wax la aqbali kara maahana ka fiirsa madaxweyne naw warma qurbajoog buu noqday war nin qurbaha ma laga soo jabhadeeya horta wareegkis xildhibaan wasiir cabdiraxmaan dheere wuxuu yidhi fahad inuu kursiga waayo shisheeyaha ka dambeeyey yaa waaye iyo shisheeyahaas xaggee joogaan markii la yidhi adiguba waad ogtoo yidhi bowtaasina ma degmada afarta buunda aryaanaha samigay cabdullana waxa uu yidhi waxaan u dhiibnay nin dhuma haddowna dhaaf oyay dhiibeen waxaan u dhiibnay nin dhuma haddowna dhaaf oyay dhiibeen warwaryaasha furinta hore ka soo warrama liibaan lagu cadiye cabdikuus waxay dhaheen mar dhow bur iyo loo kala baxa waryaa u sheegay ayaga warwariye wax looma sheega asaga wax sheeganayo warwaryaal kuma koobnee waa halgamayaal waar masuurkii way ku soo tababarteen war kale maanay war mahaysiine anigoo afkeenna ku hadlaya waxaan tacsi u dirayaa saaxiibkaan axmed cabdulla faarax oo adeerkii markii xaashi cilmi maxamed uu ku geeriyooday magaalada cadaado arma bini'aadana u sababsada mase tii allah u timid war hadda allah u naxariisto ajashii dhammaata ifka joogi maysee waxaa kaloon tacsi u dirayaa saaxiibkan bashiir yuusuf xasan oo adeerkii abokar xasan yuusuf uu ku geeriyooday magaalada qardho bisinka asagana intaa laga waafaqay war qof walba markii taymkiisu dhammaado waa loo imaanayaay axmed dheere iyo bashiir dheere iyo ehelkoo dhanba samar iyo iimaan allah ka siiyo marxuumiinta geeriyootayna ilaahay ha u naxariisto dembigoodana allah dhaafo kitaabkooda midig dhigta rabbi ha ka siiyo innagana gadaashood nama fidneeyo war soomaalida dhan waa dhibaataysan tahay maante allaha ka dulqaado amiin allahayow ilan aaminta ducadiyo allabariga mooye arrin kale ma hayne amiin allahayow xubintii kalmaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo nabaddu shardi kuma xidhno waa nagu qaaliyeduulkii bala naga shinsada shalaybay naga dhaxlo shardi kuma xidhno waa shay nagu qaaliye nabaddu shardi kuma xidhno waa shay nagu qaaliye duulkii bala naga shinsada shalahaybay naga dhaxlo bina dagaalka shirkaan ku nahay dagaalka shirkaan ku nahay